طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد weli waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii addurar الsaniya fi الsiyar الzakiya waa darsigii toddobiyo tobnaad waxaynu ku jirnaa mabxadkii bucuusta iyo saraayaadka waxaynu ka qaadaynaa beytka lix boqol iyo labaatan iyo lix fabachuhu lilciisi xataa akhaduu ciira qurayshin kulaha wanafaduu وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا والصهرى صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجار sheekhu wuxuu leeyahay fabachuhu ciidankii iyo colkii uu saaray lilciisi meesha ciis la ydhaa uu saaray xataa akhaduu ilaa ay soo qaadeen ciira qurayshin safarkii quraysheed ilaa ay gacanta ku dhigeen kullahaa siduu u dhan yahay wanafaduu oo ay la soo duseen madiinana la soo gaadheen wa fidatan kaiira ay wa akhaduu fidatan kaiira fidda fara badanna waa qabteen wa asraa iyo maxaabiis maxaabiistaasoo miman ciddii ah maca alciiri miman atow kuwii la socday maca alciiri safarka iyo wasihra xididkiina way qabteen xididku waa ayo sihra annabiyi nebiga xididkiisii ninkii xididka la aha zawja zaynab inantiisii zaynab ninkeedii ayay qabteen oo istajaara bihaa iyada magan galay ajaaratu iyaduna waa magan gelisay wa ahlun an yujaar waa ahlun ehel buu yahay an yujaara in la magangeliyo uu mutaysta in la magangeliyo waxaynu ku jirnaa bucuutii iyo colalkii uu nabigu dirayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi badankooduna ay u badnaayeen uun dadyow diinta dhib ku haya mushkilad ku haya in mushkiladooda lasoo afjarayo weliba waxay usii badnaayeen in lagaga horaynayo iyagoo maagan oo doonaya inay diinta waxyeeleeyaan in bartooda loogu tagaayo oo aynu nidhi darsi baa laga baranayaa khatarta inaan la sugin inta ay e, xoogaysanayso ee miciyaysanaysa inaan la sugine in hore loo qodax tiro ayaa laga qaadanaya waa bacsigii sideed iyo tobnaad zayd baa la diray zayd sidaynu arki doonno zayd ibnu xaarise weeyaanoo waa saxaabiga aad odhan karto uu ugu badan yahay saxaabada ciidamada loo dhiibo waa zayd ibnu xaarisa horena waynu soo marnay in horay nebiga loogu abtirin jiray aakhirkiina la yidhi bedela oo ninka reerkiisii iyo aabbihiisii ugu abtiraya waxaa la odhan jiray zayd ibnu muxamed markaasaa la yidhi udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah markaasaa lagu celiyay aabihiisii hore zayd ibna xaaria zayd waxaa loo diray meel ladhaa ciis oo ku taalla saaxilka iyo xeebta baddan jidda waxaana dariiqa u gelayeen col iyo safar ay qurayshi leedahay safarkii quraysh boqol iyo toddobaatan nin baa waday boqol iyo toddobaatankii ninba iyagoo meel ceelo furanaya ayay ka dul degeen boqol iyo toddobaatan ku ximaaye ahaayeen ximaayadii waxba wa qaban weyday safarkana waxaa wada lahaa gebigiisa xoolaha maraya safwaan ibnu umaya xoolihii gacantay ku dhigeen nimankiina waa yaaceen waxaa la soo qabtay laba saddex nin oo uu ku jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam nin musadog u yahay oo inantiisa zaynab ay wada joogaan dabeetana xoolihiina waa la keenay ninka ay wada jooga waa abulcaas ibnu rabiic magaciisana waxa la dhaha laqiid ibnu rabiic xoolihii baa la keenay maxaabiistii baa la keenay waa dariiqa uu marayo sheekheennu raxmatullaahi tacaala calayhi kutubta kale ee ibn isxaaq iyo kutubu siyar iyo ibnu jariir tabari iyo kayrkood in yar bay ka beddelayaan dhacdada waxay leeyihin colka waxaa watay abulcaas ibnu rabiic ninka nebigu sadogou yahay ayaa watay maalkiina waa la qabtay maxaabiisna waa la qabtay laakiin isaga lama qabanine caguu wax ka dayey waa ka baxso waa la qaban kari waay dabeetna habeenimadkii ayuu madiina soo galay wuxuu soo deliishaday gurigay joogto zaynab cidu sheegtayba gurigiibuu soo galay mar markii uu magangelye weydiistay inantii nebiga iyana way magangelisay salaaddii subaxoo lagu jiro ayaa halkaa ka dhawaaqday qofkii garanayana way garanaya kii aani garanayna zaynab baanay bintu muxamed ninka abulcaas laydhaa anaa magangeliyey markii la salaama naqsado nebigu yidhi war waxaan maqlayay ma maqlayseen saydha haa walle waayo warkaasu war hore maan haynin waa i kol haddii laakiinse inay magangelisay waa magangelin weliba wuxuu jeclaaday nebigu in ninka la wanaajiyo oo ninkani wuxuu ahaa saddexdii habloodee nebiga laga qabay ninka ugu qiimaha badnaa ugu gobsanaa buu ahaa waayo labadii abulahab dhalay aynu soo marnay cutba iyo cutayba waa kuwii cadaawadda bilaabay nabigana hablaha u soo furay qaarkood waa kuwii candhuufaynayey isagu laakiin markay qorayshi tidhi hablaha la furaya wuxuu hi inanta maanaa qaba mise idinka se dee qaba adeer goortaan furaya goortaan qabaya idink ana ii taallaaye shaqo kala doonta buu ku yidhi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay isagoo gaal u ammaanay ninkaasi wacadanii fa wafaa waa ii ballanqaaday oo waa oofiyey sheekhu wuxuu isku yar qalday beri horaa la qabtay beri horaa maxbuusaa la qabtay berigaasuu nebiga la ballamo nebigu yidhi ku sii deynayaa inantaydii may soo diraysa haa buu yidhi berigaasuu soo diray wuxuu uhi ballantiina waa kii oofiyey ninkana waa ninkii caynka ahaa haddaynu maalka siin karno aynu siino ammaano ku ahaaye sidii baa la yeelo xoolihiiba waa loo soo celiyey maxaabiistina waa loo sii daayey wuu qaaday xoolihii makuu tegey xoolihiibu iska wareejiyey markuu dhameeyey bu uhi miya waxay gu leediin maya haddaba ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulu ullah waan islaami karaya anoo madiine jooga laakiin waxaan is lahaa waxaa la odhan doonaa xooluhu ku xalaashanayayo tuug buu haayo e xooluhu dhacaya kol hadday xoolihii igala wareegteen islaam bilaa hadalah ayaan islaamaya sidii buu ku islaamay wuu soo laabtay halkaasay culimmada fuqahadu isku qabtaan zaynab waa lagu celiyeye ma meher cusub baa la meheriyey mise meherkii hore ayaa loogu celiyey markaa qolooyin baa idhaa meherkii hore loogu celiyey laakiin waa adag tahay afar sanaa udhexeeyey ilaahayna waa kii tilmaamay bicisami alkawaafir walaa tumsikuu bicisami alkawaafir inaad qof gaala meher kuu haynin markaase raajix waxa weeye in meher cusub loogu meheriyey abdulcaas ibnu rabiic marka dhacdada intaa ay dambuun baynu ka saxaynaayo lama qabanin asihra ee isagaa cagiisa ku yimi habeen madowna soo galay magangelyadana waxaa bixisay zaynab wa ahlun an yujaar buu wa ahlun wuu an yujaara in la magangeliyo waa taariikh leh oo raganimo iyo gobonnimo in la magangeliyo wuu mutay dhoqorjaa iyo noqonin fabacuuhu ciidankuu nebigu diray lilciisi u diray xataa akhaduu ilaa ay la wareegeen ciira qurayshin kullaha safarkii quraysheed siduu u dhan yahay wanafaduu waanay soo duseenoo nafaduu waxay soo duseenoo madiinay soo gaadheen wa fidatan kaiira ay wa akhaduu fidatan kaiira fido badanna way qaadeen wa asra iyo maxaabiis min mancidii atow la socotay maca alciiri safarka ayay maxaabiis ka qabteen wasihra ninkii nebigu way qabteen sihra nabiyi zawja zaynab istajaara biha iyada ayuu magan galay ajaaratu iyana waa magangelisay wa ahlun an yujaar in la magangeliyana ehel buu yaha waa mutaysay fabacuhu raabicatan ila araf maa in qariibin min maraadin fansaraf ilaa banii aclabatin asaabuu ancaamahum waharaba alacraabu fabacuhu in la diray hu oo ah raabicatan marafraad baa diray ila araf meesha la ydhaah maain waa ceeleh qariibin ku dhow min maraadin meesha maraad la yidhaahdo fansarafa waa soo laabtay ilaa bani aclaba bani saclaba ayuu u soo laabtay asaabuu way heleen ancaamahum xoolahoodii wa harab alcaraab reermigiina waa firdhadee waa bacigii sagaaliyo tobnaad zayd markii afraad baa la diraya ceelka la yidhaahdo maraad baa loo diray ama araf qabiilkii aynu tilmaannay ee dhibka badnaa bani saclaba weeye shan iyo toban ninoo keli ahaayeen qabiilkii yaraa waa firdhaday buuruhu galay shan iyo tobankoodii ninna iyagoo badqaba xoolo badan oo geel iyo cadhiba la soo kaxaystay ayaa madiine ku soo laabteen waxay la yimaadeen xoolo waxoogaya ah, afar habeenna waa maqnaayeen fa colkii uu diray raabicatan mar afraad ila araf meesha laydhaa uu diray maain waa ceel qariibin ku dhow min maraadin meesha maraad laydhaa fansarafa waa u laabtay ilaa bani aclabatin asaabuu waxay soo heleen ancaamum xoolahoodii wa haraba alacraabu reer miyigiina waa firdhadeen fabacuhu diriduu nebigu diray zayd khaamisatan mar shanaad lixisma meesha laydha xisma buu u diray ilaa judaamin qabiilka judaam laydha fa waa u yimi hajman isagoo weerara subxan subax hore cala alqowmi colkii asaabuu waxay dileen alcaarida ninka caarid laydha iyo wa abahu hunaydan wa abaahu halkuu ka odhan laha wa abahu aabihi hunayd bay dileen almucaarida oo ninkii u banbaxay ah fii qowmihi isagoo qowmkiisa la socda lidixyat alkalbiyi ninkii dixyat alkalbi u banbaxay ayay dileen faqadacuu way jareen ariiqahu bay ku jareen bilqiyi meel bannaan bay ku jareen wa kaana zaydun zayd wuxuu ahaa macahu maciisa waxa uu watay a fa akhaduu way soo qaateen alancaama wasabiya fia iyo koox dhan oo ay soo qafaasheen miatan annisaaa wasibyaana miatan bay soo qaateen boqolkaasoo annisaaa dumara iyo wasibyaana dhallaan fa jaaa zaydun zayd waa yimi min judaamin judaan buu ka yimi kaana macahu maciisa waxa ahaa kitaabu lmustafaa id aslama markuu islaamay lahu isagoo u qoray iyo walilqowmi qowmkiisa u qoray fasaala almaqnama ay u tafiifiyey fasa'la اlmaqnama qaniimadii buu weydiistay amwaalahum buu weydiistay iyo mac xariimihim dumaradoodii faradda waa celiyey nebigu kulan intiiba ilayhim iyaga waafin iyagoo dhammaystiran bimaa cahada ay bicahdihi maadu waa mastariya cahdiga awgii ayaa lagu celiyey waa mar shanaad oo waxa dhacday sanadkii waxay ahayd lixaad waa sanadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay inuu boqorrada waraaqaha u qoro oo diinta gaadhsiiyo wuxuu u diray qaysar ama heraqla ayuu warqad u qoray wuxuu dhibay dixya ibni khaliifat alkalbi dabeetana dixya waa la soo sahayey ninka la dhaa heraqla wuxuu soo siiyey daabad iyo lacag iyo maryo soo dhoweeyey dixya ibnu khaliifa manuu islaamin laakiin wuu jeclaaday inu islaamo xukunkuu yaro jeclaaday saynu gaari doono dabeetana dixyo meel dhexa maraya ayaa ninka idhaha hunaydah imminkaaynu sheegayno iyo caarid oo inankiisa ah iyo qabiilkoodiibaa jidka u galay dabeetana wax allo wuxuu watay kala hadheen isagana way dili gaadheenoo dirqi buu kaga baxsaday qoladaasaa markaa la edbinaya qoladaa jidgooyada gashay ee saxaabiga mara furtay ee wuxuu hayaba ka faramaroojiyey kuwaasaa la edbinaya an boqoloo saxaabi baa loo dhiibay zayd baa loo dhiibay zaydna habeenkiina wuu soconayay maalinkiina waa dhuumanayey wuxuu rabaa iyadoon cidi u degin oo colmooga inuu dusha kaga dego sida baana dhacdayo ninkii colka watay ee dixye meesha u galay iyo inankiisiiba birtay kaas leh xoolo badanna way soo qaateen waxaa kale soo qaadeen oo xoolahaas waxay ahaayeen kun awr iyo shan kun oo aiya shan kun oo adhiya iyo kun awr lixdaa kun iyo boqol dumar iyo carruur isugu jira intaasay soo kaxaysteen markay madiine keeneen ayaa waxaa yimi rifaaca ibnu zayd sharaxuu qorayaa zayd ibnu rifaaca wuu kala qadimayuun laakiin sa saxda waxa weye rifaaca ibn zayd ibnu isxaaq baa saa qoraya rifaaca horeeya rifaaca ibnu zayd aljudaami oo oday weyna ayaa yimi show nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu beri hore soo maray islaamnimadiisuu muujiyey warqadna uu ka sii qortay warqadda wuxuu ku qoray aniga iyo qoomkaygaba magangelyona sii warqaddu si way u qoran tahay warqaddan buu la yimi rasuul allow waa anigii beri soo maray warqaddaana waad ii qortay qoomkana may wada samayne ninkan aad dishay iyo inankiis iyo koox yar bay ahaayeen kuwa ninka dhacaye dee khasaaraha intaa leeg nagala dulqaado wuxuu uhi wadaheli mayside eh? wax dalbo wadaheli maysid xoolaha iyo dadkii isku heli maysid rasuul allow isku mid maaha horta dadkaan rabnaa markii dadkii lagu wareejiyey buu oo dad bilaaduunye seen odhanaya ya nin fariiduha dad bilaaduunye ah seen odhanaya dabeetana duunyadiina waa loo soo celiyey dabeetana ashahaadiisiina wuu caddaystay sidii bay ku noqdeen markaa zayd ibnu xaarisa colkiisu waa kaa hadalku sheegayna waa kaa fabacuu colkii uu diray khaamisatan mar shanaad lixisma uu diray meesha reer judaamin qabiilka judaam la xisma waa meel ku taalla urdun iminka taqriiban iyo sacuudiga meelaha iska galaan tabuuka agagaarkeeda wey faataahum waa yimi faataa wuu yimi zayd hum iyagii oo hajman weerar buu ugu yimi subxan sala subax cala alqowmi duulkii asaabuu way dileen alcaarida wiilkii caarid loo odhan jiray iyo wa abahu aabbihi hunaydan maxay u dileen almucaarida waa ninkii u bambaxay ee hor istaagay fii qowmihi maca qowmihi isagoo qomkiisa wata lidixyata alkalbiyi saxaabiga dixya ibnu khaliifata alkalbi ee warqadda siday waa nimanka dhexda u galay faqatacuu way jareen qoladee jartay waa hunayd iyo inankiise ariiqahu dariiqiisay jareen bilqiyi bannaanka meesha laydha bilqiyi alqiy waa dhulka bannaane saxaraha saxarahaasay u istaageenoo dariiqii bay jareenoo xoolahay kala wareegeen wa kaana zaydun shan boqoloo nin buu watay fa akhaduu way soo qaateen alancaama xoolihii oo geliya ariba leh iyo wasabiya fi'atan bay soo qaateen koox mi'atan ka bedel fi'adii boqol bay soo qaateen annisaaa wasibyaana oo dumar iyo carruur ah fa jaa'a waxaa yimi zaydun min judaamin kaana zayd ibnu rifaaca laakiin baa oo min judaamin ka mid ah odayaashoodii ka mida ah wuxuu ahaa kaana waa alfilaaq asibyaana iyo kaana kaana macahu wuxuu watay kitaabu lmustafaa qoraalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam id xilli uu qoray aslama oo u islaamay lahu isagoo u qoray walilqowmi iyo qowmkiisaba fasa'ala almaqnama wuxuu weydiistay qaniimadii amwaalahum buu weydiistay ma xariimihim iyo xariimkii xariimka waa dumarka xariim waxaa loo yidhi liannaha muxaramatun ila calaa zawjiha maadaamay xaaraan ka tahay ninkeeda mooyaane saasaa xariim loo yidhi xariim bimacnaa muxaram faradda waa celiyey kullan labadiiba ilayhim iyaga waafiyan iyadoo dhammaystiran bimaa cahada ay bicahdihi maadaa mastariyada ballankaa nebigu bixiyey awgeed ayuu u celiyey fabacuu aydan lahu mu'amara saadisatan liwijhatin waadi lqura bihi usiiba almuslimuuna qatla wartua zaydu min khaliid atla fabacuhu dirida uu diray hu zayda aydan lagu noqoye lahu isaga muamiran isagoo amiir ka dhigay saadiatan mar lixaad mar lixaad buu nebigu zayd diray liwijhatin wajhad ayuu u diray waadi lquraa meesha laydha bihi meeshaasaa usiiba almuslimuuna muslimiinta la waxyeeleeyey qatlan layn dhammaantood la laayey wartua isna waa ku dhuuntay zaydun zayd min khaliid اlqatla dadkii la laayey ee isku qaldamay alqatla mukhtaladiin ayuu isaguna dhex galayoo isku qariyey waa baxigii koob iyo labaatanaad zayd baa mar lixaad la diraya waxaa loo diray meel ydha waadiqura waa sanadkii lixaad bishii rajab qabiilka loo dirayna waa bani fasaara waxoogay horay muslimiinta gaadhsiiyeen ayaa loo diray ciidankiisuna ma badnayn ciidan yaroo kooban bay ahaayeen waa laga war helay deetana dhexdaa loo galay suweer baa laga qabtay deetana sidii aynu hore usoo tilmaanay leeb baa dabada loo qabtay dhammaan saxaabadii waxaan filayaa dhowr iyo toban nin inay ahaayeen dhowr iyo tobankiiba goobtaa lagu dilay zayd marka laga reebo zayd dhiiggii wuu ismarmariyey dhaawacna wuu qabaa deeta wuu istawafiye wuxuu iska dhigay inuu isna meyd yahay mudday ku warwareegeen gabalkii markuu dhacay ayuu soo dhaqaajiye isagoo dhaawacu madiine yimi waxaanu ku dhaartay hadduu dhaawacaa ka kaco reer bani fasaara inuu wacdana ku dhigo hadhow markuu laba saddex bacsi kabacdu hagaagay ayuu rasul ciidan ii soo madh aan nimankii ku rogaal celiye markaasuu xoogay wax wanaagsan soo sameeyey oo nimankaasi bani fasaarana waa qoladuu ka mid ahaa cuyayna ibn lxusni lilfasaari cuyayna soo islaami doona ayaa hogaamiye u ahaa fabacuu aydan lahu loo diray lahu isaga muamiran isagoo amiir laga dhigay saadisatan mar lixaad liwijhatin wajahada waadi lqura waa magaalo khaybar ku dhow bihi halkaasaa usiiba lmuslimuuna muslimiinta lagu haleelay qatlan layn wartuha waa uu ku dhuuntay zaydun zayd min khaliiط اlqatla ay اlqatla اlmukhtalaiin dadkii la laayay isku dhex darsamay unbu isna dhex galay bacu bni cawfin bidowmati اljandali faasa alkalbi amiiruhum asbaqa biاlislaami wamacahu naasu min alaqwaami waamara الnabiyu an yusaahira nakaxa daka ibnata datu maadira bacu ibni cawfin baa ku xigay ciidankii ibni cawf oo bacdahu ka dambeeyey likalbin qabiilka kalab la ydhaa qabiilka kalab oo bidowmati اljandal meeshaa la ydhaa degan faasa waa ku guulaystay alkalbiyu ninkii kalbiga ahaa ee amiiruhum amiirka u ahaa asbaq weeyaane bilislaami islaamnimuu ku guulaystay wa macahu waxaa la jira naasun dad oo min alaqwaami qoomkiisii ahaa qoomamkiisii ka mid ahaa wa amara nebiyu nebigu waa amray cabdiraxmaan bni cawf an yusaahira inuu la xidido nakaxa waa guursaday daaka ibnu cawfkaasi ibnata daa kaa inantiisii waa asbaqe tumaadira inanta tumaadir laydhaa ayuu guursanaya qabiilka laydha bani kalab kalabna waa inagii soo aragno alkalbu huwa alahdu waa qabashada wa minhu sumiya alkalbu kalban ayga waxaa loogu bixiyey maadaama ugaadha soo qabanayo qabiilka waxa loodhan jiray bani kalab niman ugaadhsataa bay ahaayeen waxay lahaayeen nin oday ah oo iska hogaamiye oo kale ama maamul goboleed yar buu ahaa asbaq baa laodhan jiray saxaabigan cabdiramaan bn cawfna cabdiramaan abtiyaaladii bay ahaayeen oo qabiilka isaga dhalay bay ahaayeen nebigu wuxu uhi abdiraxmaan oo kaalay deetna cumaamad buu u duubay gacantiisuu ugu duubay cumaamadda weli dhabarkana wuu kasii intayra darafku agga dambe uga raariday cumaamad madow bay ahayd wuxuu uhi uqdu bismi ku kala ilaahay magaciisa wa fii sabiili illahi ilaahay ku kallah qaatil man kafara billaah kuwa ilaahay ka gaaloobay la dagaalan laa taqdir walaa taqtul waliidan ballanaha jabinin ilmo yarna ha dilin nimankaa la yidhaahdo bani kalab orodoo tagoo islaamka u bandhig saddex maalmood hadday ku aqbalaan alxamdu lilaah hadday ku aqbali waayaan weerar ku kici sidii baa tegey uu dul degey islaamnimadii u bandhigay aanu tashanna ba ydhahna suga waadi sugaynaa deetana odaygii wuxuu ahaa asbaq ibnu camar nasaaray ahaayeen kristaan way tashadeen talada waxay kaga ururtay inay islaamaan isagii waa islaamay boqorka ahaa waxoogay kaloo fara badan oo islaameen intii kalena jizya la dul saaro waxaa la yidhi idinkuna madax furasho iyo giwir baa bixinaysaan sidiibaa dagaal la'aan meeshii uu ku degey weliba nebigu wuxuu ku yidhi haduu ku islaamo inantiisa ka guurso dabeetna inantii tumaadirna cabdiraxmaan baa codsaday oo uga geed fadhiistay dabeetna waa loo guuriye ninkii colka watay waaba caruusba tumaadir bintu asbaq ibnu camar ayuu guursaday muddo dheerna ilaa uu ka dhiman doono cabdiraxmaan cawf xaaskii bay hayd waxaana ubadkeeda ka mid a ah taabiciga caanka ah ee faqiiha ah, ee caalimka ah abu salama ibni cabdiraxmaan ayaa ubadkeeda ka mid ah sheekhaa weyne caalimka ayay dhashay marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marar badan qadiyada dhalooyada iyo abtinimada wuu ilaalin jiray waana arki doonna insha allah isagoo qaar badan u xulaya meelay ka soo jeedaanoo ehelkooda uu ka soo jeedo bacsu bni cawfin cabdiraxmaan bn cawf waa la diray bacdahu gadaashii sayd gadaashii likalbin qabiilkii kalab laydhaah bidowmati ljandal faasa waa ku guulaystay alkalbiyu amiiruhum ninkii amiirka u ahaa reer kalab asbaq weeyaane bilislaami islaamkii buu ku guulaystay wa macahu waxaa la jiray naasun dad min alaqwaami mee wada islaameen bar baa islaamay wa amara nebiyu nebigu wuxuu amray an yusaahira inuu waa cabdiraxmaan ibnatadaa kan inantiisii oo tumaadira tumaadir la ydhaahdo fabacuhu waxaa ku xigay ciidankii uu diray lifadakin caliya cali buu diray oo fadak u diray ilaa bani sacd bni bakrin axyaa waa nooleeyey alleyla habeenka sayran socod buu ku nooleeyey wa kaman waanu dhuumanayay nahaaran maalin xataa ataahum ilaa uu yimi qaflatan iyagoo moogan aqaara waa weeraray faharabuu way ordeen biducuni dumarkii bay la carareen idjaahu markuu u yimi wasaaqa waa soo kaxaystay ancaamahum xoolahoodii buu soo kaxaystay hayra waniy isagoon ka daciifin hayra waniy ay hayru daciif isagoon ka jilcin ayuu ciidan colkii xoolahoodii soo kaxaystay ciidankana waxaa la diraya cali bn abi aalib meesha loo diraya waa fadak waxay bari ka xigtaa khaybar qabiilka degana waa bani sacad bni bakar haddaa xasotaan bani sacad ibni bakar dhul badan bay degaan waa qabiilkii nebiga nuujinayey ee ay ka mid ahayd xaliimatu sacdiya qaybta jilibkii nebiga nuujinayey makay u dhowaayeen jilibkaas wax dhiba may geysanin nebigana col lamay ahayn laakiin jilibka qabiil ballaadhan buu ahaayo qaybihiisii kale weeye kuwan darrada samaynaya cali baa loo diray waa sanadkii lixaad bishii shacbaan dabeetana mudduu maqnaa ciidanku wataa waa boqol nin maadaama ciidanku ballaaran yihin qabaa'iladoodiina ay dhex joogaan cali wuxuu doonayaa inuu kadise ku gaadho habeenkiina wuu socdaa wuu guuro gala maalinkii oo dhanna gebiyada iyo jeexjeexa ayuu ka dhuumanaya iyagoon waxba ogayn ayuunbuu habeen madow weeraray sida sunnaduna waxay ahayd salaadda subax baa la dul fadhiisanaya waxaa la dhegaysanaya inay eedaamaan hadday eedaamaan way badbaadayaan waa islaam hadday eedaami waayaan waa la gelayaa marka iyagoo markaa nin iyo geed la kala garan ayuu ku fadhiistay markii waxa la yaaceen dumar iyo caruur xoolamee haleelin xoolihii buu soo kaxaystay an boqol oo awr buu soo kaxaystay iyo laba kun oo aiya an boqoloo awr iyo laba kunoo aiya nebi madiinuu la yimi wax dhibina may gaadhin wuu soo badbaaday fa diridda uu diray caliyan cali uu nebigu diray lifadakin fadak uu diray magaalada fadak la ydhaah ilaa bani sacd bni bakri weeye axyaa waa nooleeyey alleyla habeenka sayran socod buu ku nooleeyey wa kaman nahaaran maalintiina waa dhuntay xataa ataahum ilaa uu yimi haflatan iyagoo isla maqan aqaara waa weeraray faharabuu waa ordeen biducuni dumarkii bay la ordeen id jaa'ahum markuu u yimi wastaaqa waa kaxaystay ancaamahum hayra waniy isagoon daciifin ayuu kaxaystay xoolihii fabacuhu zaydan liummi qirfa saabicatan faqutilad bicasfa wasaxa fii muslimi ariiqu bianamaa amiiruha sidiiqu fabacuhu diridda uu nebigu diray zaydan zayd ibni xaarisa liummi qirfa islaanta idha ummu qirfa in la weeraro saabicatan waa mar toddobaade faqutilad waa la dilay bicasfa ay bitacasufin si xun baa loo dilay wasaxa waxaa asaxay fii muslimin saxiixu muslim waxaa ku asaxay aariiqu sanad amiirkeedu inuu ahaa aidiiq abubakr idiiq waxaa jiray qaswadan ibnu isxaaq baa wuxuu maraya iyo ibnu sacad fi abaqaat iyo waaqidi culimmada siiradu waxay marayaan zayd ibnu xaris inuu hogaaminayey imaam muslimna wuxuu marayaa inuu abubakr sidiiq hogaaminayey culimmaduna qaacidadooda waxay ahayd maa fi saxiixi huwa alasax wixii saxiixaynka ku yaalla ayaa sax badan waxaanu ku soconaynaa inuu hoggaan ka ahaa abubakr sidiiq islaanta waxaa la yidhaahdaa ummu qirfa faadima bintu rabiica waxaa la yidhahda gurigeeda waxaa habeenkii u hoydaa konton seefood konton seefood baa gurigeeda u hoyda oo kii qabay iyo kuwu dhalay iyo qaar la dhashay qaar eedow tahay qaar habaryaru tahay konton nin baa seefaha dhigta wixii kale ehelkeedana hadalkeeda daa deetna cirka isla qabatayoo islaantani waxbay isu dhigtay hogaamiye kooxeed ciidan bay diyaarsatay nebigay cayday colol bay abaabushay nebigu ciidan buu dira wuxuu idhi islaanta ha la soo edbiyo dabeetna markay ciidanku u yimaadeenba colkeediina way kala yaaceen iyadiina waa la qabtay iyadiioo la hayo ayaa haddana nabiga caayasa markii bay saxaabadu si xun u dileen kutubta taarikha waxay warinaysaa intay xadhka ku xidhxidheen oo laba awr ku xidheen ayay labadii awr kaleeriyeen labadii awr deetna dhexdu bay ka kala gooday bicusfadi uu sheegayaa saasay hayd iyadoo hore waxay u samaysay ha laga yimaadee imikoo gacanta lagu hayo ayay weli caytamaysaa inanteediina nebigu wuxuu siiyey salama ibnu akwac wuxuui islaanta haddii lasoo qabto inan wanaagsan bay leedee salama oo adaa leh mar alla markii sidii la helay buu hi haye ballantii fuliyo inantiina waa guursaday fa dirka uu diray rasuulku saydan saydu u diray liummi qirfa saabicatan mar toddobaad faqutilad waa la dilay bicasa si foolxun wasaxa waxaa asaxay fii muslimin saxiixu muslimka adariiqu sanad baa ku asaxay bianamaa amiiruha sidiiqu amiirku inuu sidiiq ahaa abubakar ayaa asaxay fabacuu libni catiikin macah qowmu min alkhasraji kay tamnacah fabacuhu dirka uu diray libni catiikin ibni catiig waa cabdilaahi ibni catiige likhaybara khaybar buu diray macahu waxaa la socday qowmu min alkhasraj kay tamnaca maxaa loogu daray si ay u difaacaan likhaybari khaybar baa loo diray libni abilxuqayqi baa loo diray liqatlihi baa loo diray markaa bayaanna waad ka dhigi kartaa cadfu bayaan bedelna waad ka dhigi kartaa uciina waxaa lagu caawiyey bitawfiiqi waafajin ilaahay alla waafajiyey wakhtalafuu way isku qabteen culimmada taariikhdu faqiila waxaa la qaswadani fi saadisa sanadkii lixaad bay dhacday aw aaliin sanadkii saddexaad aw raabicin sanadkii afraad aw khaamisa ama sanadkii shanaad bacigani waxaa la idhahdaa bacu ibni abilxuqayq qowlka odhanaya waa sanadkii saddexaad iyo ka odhanaya waa qowlkiisanadkii lixaad labadaasaa ugu daciifsan waxaa keliya xoogu noqonaya ama sanadkii afraad ama shanaad waayo sanadkii lixaad nebigu wuxuu ku maqnaabaa xudaybiya hagga ay xudaybiyu jiray sanadkii saddexaadna waa sanadkii la dilayey en shalay soo marnay ninkii la odhan jiray kacb ilmal'ama kacb ilashraf kacb ibnu waa markii la dilayey ninka salaam ibnu abilxuqayqna waxay ka dhalatay kacb ibnu ashraf dilkiisi kacb ibnu wuxuu ahaa saynu soo marnay shalayto nin yuhuudiya asalkiisuna carab ahaa oo nabiga looga taag waaye iyo muslimiintaba waxaa dilay dhallinyaro aws ah khasraj jilibkii kale waxaa lagu tartamayaa jihaadka jilibkii kale waa waryaadhahe dee inagana midanu midaanu sadqayno nebiga aynu ka nafisinno haday nimanka nebiga nafisiyeen innaguna waxaanu u baahanay in dee tartanka waa laynaga helayaa dhibcaa laynaga horeeyaa bal nin inagana inoo raadiya dabeetna waxay soo heleen nin la idhaahdo salaam ibnu abilxuqeyq abu raafic oo isaguna wuxuu degay qasri weyn waa nin madaxa oo dhaqaalo leh oo ciidan leh oo khaybar agteeda degan oo halka ciidamada ka dira salaam bin abilxuqayq nebiga u tegey rasuul allow kaa ka war haddaanu kaa aamusiinno waa saxantiin dabeetna waxaa isballansaday shan saxaabi waa cabdullahi ibnu catiiq muscad ibnu sinaan cabdullahi ibnu unays abu qataada khusaaci ibn aswad oo intuuba khasraja laakiin ninka ciidanka wataa waa cabdullahi ibnu catiiq khaybar bay ag tegayaan khaybar weli lama weerarin dabeetna qasri weyn buu ku jiraa wuxuuhi waryaadhahe kaarkaynu ku gelaynaa maxaanu samaynaa waxaanu samaynaynaa nin walowba goorta habeenkii la xidhay waa la caweeya way caweeyaan rag baa la caweeya waa nin madaxa marka kadinka la xidhaya uun sidii wax kaadi u fadhiya iska dhigo ku aaga hagoogo dabeetna halkaa waa caddo sula warye kadinka waan xidhayaa dee dhaqsoo hawshaada dhammayso nin kaadi baxay buu haystaa dabeetna wuu soo galaa mid kale hadana foorora waan adiguna dhaqso shantiiba sibay ku galeen dadkiina way rawaxeen deete wuxuu hi qolkaa kadinkaa dhaaftaanba hoosta ka handaraaba ka weyn bay hoosta ka handaraabaan ka kale hoosta kasii handaraabaan ka kale sii handaraabaan halkaa markay maraan bu anigay daayo qol qol madow ku jiraa iyo ubadkiis wuxuu hi ibnu abilxoqeyq sida kuma deetna seefuu ku dhuftayo wuxuu waan yar wareersanaa madowgiio waxba kamaan tarin intaa yaro baxay ayaan iska dhigay si nin soo gurmaday maxaa ku helay mid baa nin guriga ku jira dilay nin guriga ku jira qolka deetana halkaa intaan caloosha kaga qabtay ayaan ku taagsaday ilaa sanqadha lafaha dhabarka aan maqlayay maan ka dayni xaaskii isdhaqaatina qaar baa waabiye seef ku waabiyey shibtay gashay way soo dhaadhaceen cabdillahi ibnu catiig habeenuu lahaa habeeno kaabad buu ka deg guriga dabaq buu wuxuu la waayey lugta sallaankiibuu ka soo dhacay lugtaasaa jabtay khaybar iyo waxay soo sideen ilaa madiina ay soo sideen mar alle markii nebiga loo keenay waa inagii mucjisaad ku marnay inagu saa u mariyey birorix istaag buu idhi hore ka dhaqaaq marka aflaxat ilwujuuh sidii qoladii soo dilay kacab kale ayuu nebigu ku yidhi aflaxat ilwujuuh iyaguna waxay dhn wa wejhuka yaa rasuula allah fabacuhu colkii diray fabacثuhu dirka uu diray libni catiikin ibni catiik uu u diray likhaybari khaybar u diray libni abiuqayqi u diray liqatlihi liajli qatli u diray macahu waxaa la socday qowmun baa la socday min alkhasraji khasraj ah kay tamnaca si ay u difaacaan likhaybarin libni abiuqayqi liqatlih uciina waxaa lagu caawiyey bitawfiiqi waafajin alle wakhtalafuu culimmadu waxay isku qabteen faqiila waxaa la yidhi daa dhacdadani fi saadisa ay fi sanati saadisa aw aaliin ama caamkii saddexaad aw raabicin ama caamkii afraad aw khaamisa ama sanadii shanaad fabacdahu waxaa ka dambeeyey bacun col alaauuna rajul soddon nin ah amiiru daaka amiirka watay ibnu rawaaxata albaal cabdullahi ibnu rawaaxa geesigii baa watay likhaybarin khaybar ayuu u tegey faqataluu way soo dileen usayran ibna risaamin usayr laa asaaba khayran ilaahay khayr ma siiye wa mikhrashun bakoorad min shawxadin geedka shawxadka laydhaa bakoorad ka samaysan oo kaana macahu uu watay ayuu fashaja uu ku dakray cabdallaahi lamaa saraca markuu legday fabasaqa waa tufay annabiyu nebigu fii shajatihi dakharkiisii falam takun may ahayn tu'diihi mid dhibta xataa mowtihi ilaa uu geeriyooday marnaba may dhibi jirin weli meesha khaybar la ydhaa nebigu wuu midhamidhaysanaya khaybar waa xasotambaan filaya khaybar waa halkii laga aloosay dagaalkii dhammaa khandaq ee muslimiinta qiiraqirada la geliyey nimankii abaabule weeye mid hore waa tii laga khaarijiyey oo la salaam ibnu abilxuqayq kanna waxaa dhaha usayr ibnu risaam usayr ibnu risaam baa la cumaamaday markii kaa la dilay kiina wuxuu hi waa idinkaa kii wuxuu u diray soddon saxaabi oo u wato cabdillahi bnu rawaaxa cabdillahi rawaaxa waa gabyaagii nabiga saddexda gabyaa buu ku jiraa waana aad u qiimo badan wuxuu ku shahiidi doonaa macrakada laydhaha mu'ta ayuu ku shahiiday dabeetana wuxuu yidhi oo ninkaasi alxarbu khudca dagaalku waa xeelade soo xeeladeeya deete waxay idhahdeen nebigaa noo soo kaa diray intaas waa dhab waxaa dhici karta inuu khaybar madax kaaga dhigo wuu ku doonayaa ina mari waftina soo kacaysuu ku yidhi deetan rag buu xushay soddon nin aanu rakuub gaadiid qaadanno may gaadiidkayga idin gaadiide iska daaye soddonkii nin min soddon nin ayay xagga dambe soo saareen nimba nin buu xagga dambe soo saaray cabdullahi ibnu rawaaxa kii la doonayey usayr ibnu risaam ayuu xagga dambe soo saartay waxoogay markii la soo socday laga soo fogaaday magaaladii unbuu wuxuu arkay uu shakiyey wuu shakiyey wuxuu la booday seeftii ilauu ka horeeya cabdilahi bn rawaaxa halkan oru fadhiya isnaguu daba fadhiya seeftiisuu la baxay cabdilahi markuu seeftiisii la baxay cabdilahi intuu luqunta qabtay ayay awrka iskala dhaceen dhulka iskula dhaceen cabdulaahi baa ka gacan horeeyey dabeetana seeftiibuu lugta kaga dhuftay isna bakooraduu sitay oo qalloocan ayuu madaxa kaga dhuftay dakhar weyn buu gaadhsiiyey kadibna cabdilaahi si wanaagsan buu dilay raggiina wuxuu amray nin walaba ninka asiirka xagga dambe kuu saaran ka u kaga sii soddonkoodii bartii bay kaga yimaadeen deetana sidii madiine kusoo noqdeen dakhar weyn buu ahaa nebigaa loo bandhigay nebiguna waa ku tufay birrix buu noqday ilaa uu ka dhimanayey sanadkii ku xigay buu geeriyoonaya muta dagaalkii muta ayuu ku geeriyoonaya fa waxaa ka dambeeyey bacsun col alaauuna rajul soddon nin ah amiiru daaka colkaas soddonkaa waxaa u amiira ibnu rawaaxa cabdullahi ibnu rawaaxa albatal ee geesiga ahaa geesinimo gaara oo saxaabada uu kaga duwanaa maahe waa wada geesi beydkana waa ku dhammaystiranaya likhaybarin khaybar buu u diray faqataluu way dileen usayran ibni risaamin laa asaaba khayran khayr ma hele eh wa mikhrashun bakoorad min shawxadin geedka shawxadka laydhaa ka samaysan oo kaana macahu uu watay ayuu fashaja ku dakhray cabdallaahi lamaa saraca cabdulahi markuu legday ee awrka kala soo dhacay markiibuu isna dakhray fabasaqa nabiyu nebigu waa ku tufay fii shajatihi daharkiisii falam takun may ahayn tu'diihi mid dhabta xataa mowtihi ilaa uu ka waxa yeeshay jirin fabauhu colkii uu diray fabacuhu dirka uu diray kurza bna jaabirin ilfihriyi ila alcuraniyiin alladiina kuwa maala uu nebigu googooyey bihim iyaga rasuululahi rasuulka ilaahay filqatli uu ku googooyey kamaa qad facaluu waa siday hum iyaguba fi rucaati nimankii ruucaadda ahaa ee xoolaha la joogay mila maa sidii ay sameeyeen oo kale wamaa wixii rawaahu uu wariyey ibnu jariirin kawna inuu yahay jariiri jariir almursalu ka la diray fardud celi wahnan ay liwahnihi daciifnimadiisa celi buu yidhi kurs ibni jaabir alfihri mid xasuusama leedi kurs ibnu jaabir ha maasha allah kursi ibnu jaabir alfiiri waa nin quraysha waa ninkii soo weeraray madiina ee bucuusta ugu horraysay aynu ku dhiganayna iminka muddo dheer buu islaam yahay nebigaa diraya laakiin goormaa la diraya nimanbaa soo islaamay curaniyiin oo qabiilka curayno ka soo jeeda waxaa la sheegaa siddeed nin bay ahaayeen markay soo islaameen madiinay garan waayeen way daltabyoodeen dhulkii bay la qabsan waayeenoo calooshaa laga galay biyihii iyo baadkii iyo cunnadii wixii bay fahmi waayeen nebigu wuxuuhi miyay xanuunsateen haa geelayga liqaaxu nabiyi liskii nebigay hayn irmaanka nebigu wuxuu lahaan jiray geel irmaana oo loo soo liso kutubta qaarna waxay qoraysaa may ahayn irmaankiiye geelii sadaqada ahayd sakadii lasoo ururiyey bay laakiin waxaa loo badinayaa inay ahayd liqaaxu nabiy irmaankii nebiga irmaankaa taga oo geela caanihiisa iyo kaadihiisa isku darsada marka dhiilkiiba wax yarbaa lagu daraya caafimaad la weeye gaar ahaan cudurradan bogga iyo uurku jirtoo dhan waa u dawo nin suudaniya oo bari dhexe halkaan noogu yimi waxaan filaya inay ahayd laba kun iyo taqriiban sideed mise toddoba macaan halisuu qabay wuxuu hi irbad culus mooye wax kale ma qaato waxa laygula soo teliyey geela caanihiisa iyo kaadidiisa inaan isku cabo marka dhulkana waan ogay inuu geel leeyahaye geeli geel geelinu leenaho halkan madaarka dushiisaan geeyey gaadhaan ku qaadnay dabeetana si fiican ba laysugu daray barna uu soo qaatay barna uu cabbay wuxuu yidhi bahalkiiba uu kici waayey subaxii dambena waan geeyey subax saddexaad baan geeyey horgaaiginood haysataaye inanku ha ku geeyo koob iyo labaatan cishuu joogay koob iyo labaatanka cisho caagad buu soo buuxsanayey xabad enusalina iskumu dhufan xabad irbada iskumu dhufan isagoo sidii ayuu noqday oo inuu sii waday in kale marka waa caafimaad weyn weeye waan tijaabiyey qudhaydu waxaan u haystay wax qadhaadhoo caynkano hah yarood moodo kookakoolunbaad sanka ka dareenta mooyaane xataa qadhaadh badoo dareemaysaay ma jiro nimankii nebigaa daweeyey waxay isku darsadeen caanihii iyo kaadidii culimadu waa halkay ka deliishadaan kaadida xoolaha cadkooda la cunaa inaanay nijaas ahayn shaaficiyaduna daruuray ku macnayaan iyago waxa waa nijaas eh daruuratu tibi caafimaad ahaanta waxaa lagu naqdiyaa wax nijaasa caafimaadba ma galo waana ta soomaali halkaa dhigtay inay salaada ka tagaan geelshiruhu waa inay kaadu nijaas tahay masale daciifoo laga xoog badanyay in lagu salaad waayo wuxuu ka sidaan habeedda u lisayo miyaan weysanba karaya islaantina waxay odhanaysaa arigaan lisayaayo markaa lugta geliyaabay kaadidasa igu odhanaya deetana salaadba waa kala haariyey marka xoolaha cadkooda iyo caanahoodu ay daahirka yihiin kaadidooduna waa daahir cidna ha weydiinina marka nimankii markay cabbeen ay caafimaadeen ayuunbaa hunguri galay wareeg geela ma dhacnaa war geelu ajiibsana faalladu caanamacaana dabeetna geeliiba ushay ku dhufteen labadii ninee la joogana way dileen welibay googooyeen sanka iyo laba dhagood bay ya dabeetna mar alla markii ninkii saddexaadna uu soo orday ki saddexaad baa nebiga u yimi nebiga kursi ibnu jaabir alfiri buu ku dhac fardaha ay ku dhaceen iyagina wuu habaaray allaahuma ami alayhim absaarahum ilaahay ow indhaha ka ridoo dariiq bayay garanin ma niman nebi habaara dhaqaaqaya way meeraystaanuun dhab waa la soo qabtay sideedoodiiba sideedoodii waa la deldelay lugiyo gacantoo la jaray ayaa halkaa lagu deldelay deetana waa halkaas iga qaylinaya biyo ha nala siiyo biyo nebigu wuxuu annaar naar baa leedi biyo ma lehdine dab baa leedii indhahana waa laga soo tuuray sidai ay yeeleen dhegahana waa la jaray marka waxay isku darsadeen gaalnimo iyo dil iyo dhac iyo googoyn afar dembiy oon isqaadi karayn ayay israaciyeen fa bacuhu dirkii uu diray kursa bna jaabir ila alcuraniyiin aladiina kuwa masala nebigu uu googooyey bihim iyaga rasuulullah fi lqatli markuu dilay kama qad facaluu waa siday yeeleen hum iyagu fi rucaati mila ma sidii kaleu ku yeelay wamaa rawaahu wuxuu wariyey ibnu jariirin abari kownaa inuu yahay jariirin almursala fardud wahnan qodobka ugu dambeeya ibnu jariir abri kitaabkiisa taarikh اlumam wاlmuluk wuxuu leeyahy ninka la diray waa jariir ibn cabdillahi اbajli sheekhuna wuxuu idhi warkaa jariir ibn cabdillahi اlbajli waa daciif maxaa yeelay waxay dhacday sanadkii lixaad jariir ibn cabdillahi اlbajlina sanadkii tobnaad buu soo islaamay saxaabadii ninkii ugu islaam dambeeyey buu ku jiray raggii ugu dambeeyey marka waa qadya daciifa wey wamaa rawaahu wuxuu wariyey ibnu jariirin kowna inuu yahay jariirin mursal ninka la diray fardud wahanan celi fabacu camri bni umaya ilaa qatli abi sufyaana fima facala fabacu baa ku xigay colkii la diray fabacu diriddii la diray dheh camri bnu umaya waa camri bnu umayat damri haddaa xasuusataan waa ninkii ka badbaaday toddobaatankii lagu dilay ee biri macuuna labadii ka badbaaday mid ahaan wey waana ninkii labada nin soo dilay waxaa la tilmaamay inuu ahaa ee loo diro ikhtiyaalaadka dadka hoos loo dilo ayuu ahaa nebigu wuxuu diray ilaa qatli abi sufyaana fii ma facala ay fii ladii facal min kownihi inuu yahay abu sufyaan jahaza mid diyaariyey acraabiya nin reermiya bikhinjarin toorri u soo dhiibay liyaqtula anabiya inuu nebiga dilo falam yudiq ma awoodin faaslama alacraabi acraabigu wuu islaamay waraaxa waa uu tegey camru macahu waxaa la socday saxaabiyin hal saxaabi jabbaar baa la socday jabbaar ibnu salama waaye aw salamata ibnu aslama baa la socday waqadara allahu ilaahay wuxuu u qadaray lahu camarna an yaslama inuu badbaado falam yutiiqaa may awoodin qatlahu inay dilaan abu sufyaan wa qatala waa dilay camrun camar alaaatan saddex buu dilay wa asara rajulan nina waa soo qafaashay abu sufyaan ibnu eh, ninka la dhaha abu sufyaan nin caraabiya oo ragga waxlaayo ee khatarta ah ayuu lacag fiican soo siiyey wuxuui tooridaa wanaagsanna qaado waxaad iska dhigtaa nin islaamaya deetna muxamed dhibkiisaa nagu bataye kow kaga sii warkuba ha yaraado nebiga oo soo booqanaya bani cabdilashal jilibka laydhaa ee aws ah oo masaajid jooga ayuu ninkani u yimi rasuul allah waa kula baayactamaya nebigu wuu fadhiyaa waana markay soo degtay wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay yidhi dadka waanu kaa ilaalinaynaa dad waxba ku yeeli maayaan soo foror sidiisoo nabiga la baacatan baa tooridii laga arkay waxaa arkay usayd ibnu xudayr waa ka ku soo booday isagiiyo tooridiiba la booday deetana qabtay markiiba isku dhex daatay suli maxamedow weligay nin bini aadan kamaan jarayn kamaan baqan mar alla markii aan ku arkay ayuun baan boodyaha iyo bogo isla dhacay war kale waan markaasaan ogaaday buu idhi inaad nebi ilaahay tahay oo lagu ilaalinayo warkana waan ku siinaya waanaan islaamaya wuu islaamay warkan ay abu sufyaan baa soo diray xoolahana wuu isoo siiyey nebi maxamed soo dil buu idhi abu sufyaan intii ileeg basna lagu samaynaya camar bnumeyta ayaa loo yeedhay adiguna toorri fiican qaado ma haysataa mid wanaagsan haa bahal wanaagsan oo xiiraysaan haysta orodoo maka tagoo ninkaa tiiteedii ku samee wuxuu kaxaystay jabbaar ibnu salama ama salamata ibnu aslam mid ahaan wey dabeetana laba riwaaya dhinac socda riwaayo waxay odhanaysaa maka toos buu galay toos markuu u galay ayuu isagoo dawaafaya mucaawiya arkay mucaawiya gartoo yidhi allah waa camri bnumayta damri walle inaanu nabadgelye la imanin mar alla markii la ogaadayna wuu cararay sii loo eryanayey ayuu firxaday deetana sidiibuu ku soo galbaday riwaaya saasay odhanaysa riwaayada kale waxay odhanaysaa habeenkii bay halkaa u hoydeen deetna ninkii kale wuxuu idhi waa niyo ma dawaafnaa sida waar maka waa layga yaqaanaa oo wallaahi sida tukaha baalka cad baa layga yaqaanaaye inaga daa aynu hawshayna qabsanne war cidna ku garanaysa waa habeene inamare dawaafne waa inamare dawaafne iyagoo dawaafaya ayuunuu macaawiya ku soo baxay alla waa camr bnuayata damri walla inaan nabadgelyo u imanin markii bay ordeen si loo eryanayey ayay buur galeen godna waa galeen waa la waaye deetna waa iska soo noqdeen iyagoo halkii ku jira salaaddii subaxna bartii ku tukaday ayuumbaa nin faras wataa bartii yimi oo baarbaaraya nimankii camar baa wuxuu yidhi ninkaa haddaynu sii daynu ina arko wallahi wuuna sheegayaa inaan soo dilo oo faras buu wataaye waar adigu iska daa meeshii uu jeeday meelaan ahayn buu dhagax ugu tuuray dhagaxii soo eegayba wuu saaran yahy dabeetna wuxuu kala soo degay faraskii seefna waa ku dhuftay ninkiyo qaylan la yaab ku dhuftay oo ilaa maka laga maqlay ilaa maka waa lasoo yaacay goodkiiba iyaguna ku noqdeen laakiin maxay ugu yimaadeen nasiib daro hal erey yaa ku dilay camar ibnu umaya bes halkuu ku jira halkii markay yidhahdeen waabu dhintayba ninkii ba iska qaateen habeenkii markuu dumay ee qadiyaddina fashilantay iska soo baxay isagii saxaabigii kale meel dhexa markay marayaan ayaa waxay geed isugu yimaadeen nin ari wata kiiba iswar waraysteen reerkuu yahay khusaacuu sheegtay deetna way harsanayaan baa iska fadhiistay wuxuu idhi walastu bimuslimin maa dumtu xayan walasta adiinu diina almuslimiina bayd yar buu iskaga luuqaynaya weligay islaami maayo intaan nool ahay diinta muslimiintana nin qaadanaya ma ihi war ma wax dhaamaad ku qulluuqaysaad weyday buu kuyidhi suhi mee waa sidaa waa ballan waar mee iska islaam waar islaami maayo wuu ku celiyaa waar mar dambe haddaad ku celiso ku dilayaa ayuu ku yidhi dabeete uu ku celiyey kiina kowbuu kaga siiyey arig yaraanu soo kaxaysta meel dhexa markuu marayo ayaa laba quraysha oo iyaguna awr wata ayuu ku hi istacira war isdhiiba waxa dhi isdhiibi mayno mid ahaan buu leebkii la helay uu dilay kii kale markuu arkay saaxiibkiioo la dilay ayuu isdhiibay ari yar iyo nin isagoo wata saddexna soo dilay ayuu nabiga u yimi laakiin abu sufyaan ilaahay wuxuu la rabay inuu islaamo odayaasha saxaabadana noqdo abu sufyaan saasuu ku badbaaday ilaahayna waa doortayoo saxaabi weyn oo qaalaya ayuu noqday fabacu camrin diridii la diray camr ibnu maya ilaa qatli abi sufyaana fii facala ay fisasa facal min kownihi inuu ahaa jahaza mid soo diyaariyey acraabiya nin acraabiya bikhinjarin tuuri la soo diyaariyey liyaqtula nabiya siuu nebiga u dilo falam yudiq ma awoodin faaslama alacraabiy acraabigu wuu islaamay waraaxa camrun camarna waa dhaqaaqo waa caraabay raaxa bimacnaa dahab macahu saxaabi jabbaarun baa la socday aw salamata ibnu aslama waqadara allaahu lahu ilaahay wuxuu u qadaray an yaslama inuu badbaado lahuda waxaad u celin kartaa abu sufyaan waqadara allaahu lahu ilahay abu sufyaan wuxuu u qadaray an yaslama inuu badbaado oo islaamka galo ama waqadara allaahu lahu camar wuxuu ilaahay u qadaray an yaslama quraysh inuu ka badbaadiyo eryadkii qatlahu in la dilo waqatalaa way dileen waqatala wuu dilay dheh camrun camar alaaatan saddex buu dilay wa asara rajulan nina waa soo qafaasha bacu aabaan bni saciidi najda min bacdi fatxi khaybara qad cudda bacu colkii aabaan ibni saciidin najdan xagga bari loo diray min bacdi fatxi khaybara intii khaybar la furtay ka bacdi ayaa qad cudda lagu tiriyey waa bacigii sagaaliyo aban ibnu saciid bn caas umawi najid baa loo diray waayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh markuu khaybar furtay qabaa'il fara badanoo isdiyaarinayey ayuu colkan u diray laakiin culimmada qaar baa waxay idhaahdeen bacigani khaybar kamuu dambayna wuu ka horeeyey uma ilaa turbata bacu cumar naxwa hawaasina ataahum alkhabar faharabuu lam yalqa minhum axad wacaada raajican linaxwi axmada uma intaa ka gadaal ilaa turbata meesha ayaa bacu umar cumar loo diray naxwa hawaazina waa xagga iyo hawaazine ataahum lkhabar warkii baa u yimiyo faharabuu way kala firdhadeen lam yabqa lamuu kulmin minhum hawaazin axada qofna lamuu kulmin wacaada waa soo laabtay raajican isagoo laabanaya linaxwi axmeda xagga iyo nebiyulaahi axmed ayuu u soo laabtay cumar bn turba waa meel ku dhow hawaazin qabiilka la ydhaah soddon nin bay ahaayeen waa sanadkii toddobaad waa bishii shacbaan waxa wata cumar bin khadaab radi allahu canhu hawaasi weliba jilib ka midoo bani caamir la ydhaah ayaa isdiyaarinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii buu helay colkan uu diray iyaguna way ka war heleenoo buurahay ku kala firdheen cumar waxna lamuu kulmin qof biniaadana muu arag xoolana muu arag nabadgelyu ku soo noqday uma ilaa turbata bacu cumar naxwu hawaasin xaggaa iyo hawaasin ataahum lkhabar warkii baa u yimi faharabuu waa firdhadeen lam yalqa minhum lamuu kulmin axadan axadnaba wacaada waa laabtay raajican isagoo u laabanaya linaxwi axmeda xagga iyo nebiga ayuu soo laabtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh bachu abi bakrin ila kilaabi yacqubuhu wamara fi kitaabi biana bachahu ila fasara fii muslimin qad sax mac ziyaada bacu abi bakrin abi bakr colkiisii ilaa kilaabin qabiilka kilaab la ydha baa loo diray oo najdi ku dhaqan bani kalab maaha aynu soo marayne kuwan kilaab la ydhaa yacqubuhu waa uu ka dambeeyeyo cumar xilligiisiibuu ka dambeeyey wa mara waxaan ku soo sheegay fii kitaabii kitaabkaygan urjuusadan nadmu durarka ama asiyaru sakiya waxaan ku soo sheegay bianna bacahu colkiisa ilaa fasaaratin fasaare in loo diray fii muslimin muslim waxaa ku sugan qad saxa inuu asaxay maca siyaada iyadoo siyaadana la socoto eh, haddaynu hore u soo sheegnay abubakaroo loo diray bani fizaara halkanna waxaynu ku sheegaynaa abubakaroo loo dirayo bani kilaab sheekhu wuxuu leeyahay labada qiso waa isku mid saasaad mooddaa inuu ku dareensiinayo laakiin markaa aad ugu fiirsato waa laba qisoo kala duwan aad bay u kala duwan yihiin laakiin waxaas qaladka keenaya bani aara iyo bani kilaab baan kala fogeyn degaankoodaan kala fogeyn najid way wada degaan jilibka guude qabiilka guud ee qaynuqaacna way wada galaan bacu abi bakrin abi bakr baa waxaa loo diray ilaa kilaabi qabiilka kilaab la idhaa baa loo diray yacqubuhu waa uu ka dambeeyaayo cumar buu ka dambeeyaa bacigii cumar wa mara waxa maray oonu sheegay fii kitaabii kitaabkayga waxaan ku sheegay بأن bacahu colkan diridiisuba ilaa fasaarati meesha fasaare laydhaa in loo diray qabiilka fasaare laydhaa fii muslimin muslimna saasaa ku sugan shicaarkooduna wuxuu ahaa amit amit qasaxa waxaa asaxay maca siyaadatin isagoo siyaada wata fabachuhu bashiiran ilansaari lifadakin fasaaqa fi nxidaari shaaan lahum wanacama faadrakuu asxaabahu faqataluu waakhaduu amwaalahum wasalima min bacdi martusa bashiiru qadima bacigani waa kii labiyo soddonaad bashiir ibnu sacad alansaari waalid nucmaan nucmaan ibn bashiir aabbihii weeye waxaa loo diray fadag meesha la ydhaah waa sanadkii toddobaad waa bishii shacbaan bacsigaa cumar bay isku xilli ahaayeen qabiilka la bani mura ayay weerarayaan soddon saxaabi baanay ahaayeen deetna wuxuu la kulmay nimankii adhi jirka ahaa nimankiibuu ka waraystay deetana way u tilmaameen xaggaa iyo ciidankiiba umuu dhaqaaqine geelii iyo adhigii iyo xoolihii lala joogay ayuunbuu soo dhaqaajiyey waa hal qalad oo u galay bashiir ibnu sacad waxayd markay colkays haleelaan ee soo kala food qaadaan ee nimanka u naafeeyo markaa xooluhu qaadaya iyo wuxuu samaynaya inuu sameeyo colkiioo carcartii qaba oon cidiba taabanin ayuunbu xoolahoodii soo kaxaystay nimankii qayladhaantii baa yaacay reerihii bay u tegeen iyaguna qabiil ballaadhan bay ahayne rag badanoo dhowr boqolah ay ku soo weerareen saxaabadii suwar bay ka qabteen leeb siday ugu wadeen bay dhammaantood ku dileen bashiir ibnu sacad mooyaane hogaamiyihii oo dhaawaca ayaa ku dhuntay dadkii dhintaybu ku dhex dhuntay aakhirkiina madiine ayuu yimi warbixintiina sidiibuu ku bixiyey beri dambe markaa cod lagu saaraya marka qalad geliyo gasho ama amiirku galo ayaa wuxuu keeni karaa khasaare fara badan fabacuhu colkii la diray bashiiran bashiir uu alansaariyi lifadaki fadak loo diray oo fasaaqa wuxuu soo kaxaystay fi inxidaarin isagoo la soo dhaadhacay inxidaar waxa wey meeshu waa taag waa najid wuxuu la dhaadhacaya madiina fanxadara fi inxidaarin wuxuu la dhaadhacay shaaan lahum ade ay leeyiin iyo wanacaman geel faadrakuu waxay soo gaadheen fa faadrakuu wow faacilka ku jira waa qabiilkii faadrakuu way soo gaadheen qabiilkii bani mura asxaabahu colkiisii faqataluu way dileen wasafaguu dhiigna waa daadiyeen wa akhaduu amwaalahum xoolahoodiina way qaateen wa salima waa badbaade ninka ladha bashiir min bacdi martusa intuu ku dhuntay bashiirun bashiir qadima waa yimi madiina fabacuhu laysiya haaliban ila mayfacati mir'adi natin qatala qowman wasaaqa nacaman washaaan lahum walam yastacsiranna man jaa qiila biha usaamatu bnu zaydi qatala man nadaqa bitawxiidi qaala lahu nabiyu halla qalbahu shaqiqta canhu hal tuxisu kidbahu وفي البخاري بعثه أسامة للحرقات ساق ذا تمامة وسيجي ذكر دي الواقعة من بعد ذكر لبعوث عشرة شيخ عليه فبعثه haali bn cabdilaahi leythi ilaa mayfacatin meesha mayfaca laydhaa min ardi najdin dhulka najdi ku taalla qatala wuu dilay qowman qoom wuu dilay wasaaqa wuxuu soo kaxaystay nacaman geel iyo washaa'an lahum ari ay leeyiin walam yasta'siran isma dhiibin man jaa'a kii yimi qiila waxaa la yidhi bihaa waxaa ku jira ciidankan usaamatu bnu zaydin qatala dilay man buu dilay nadaqa bitawxiidi ku dhawaaqay qaala lahu nebiyu nebiguna wuxuu ku yidhi hallaa qalbahu miyaad qalbigiisa shaqagta canhu dillaacisid hal tuxisu kidbahu hal tuxis miyaad dareentay kidbahu been inuu sheegaaye wa fi lbukhaariyi bukhaarina waxaa ku sugan bachuhu inuu diray usaama usaama lilxuraqaati xuraqaadka meesha laydhaa saaqa waa soo kaxeeyey daa xadiidka oo tamaamahu dhammaystiran wasayajiu waa iman doonaa dikru dilwaaqica waaqicadan sheegiddeedu inay iman doonto min bacdi dikrii markaan sheego libucuuin cashara toban dhacdo markaan sheego ayaan dhacdadayga soo celin doonaa dhacdadani waxa weeye sariyadii saddexiyo waxaa la diray ninka la ydhaha haali ibnu cabdilaahi leyfi mayfaca loo diray meesha la yidhaahdo waa tuulo ku taala najid waa rabadaan sanadkii toddobaad boqol iyo soddon saxaabi bay ahaayeen dagaal bay galeen qoomkii waxna way ka laayeen ari iyo geel badanna way ka soo kaxaysteen cidina may soo qabsanin wax qaniimaa may soo qaadaan wax maxaabiisa intaas sidaa qolaa u dhigtay culamaa eh, siyar bukhaari isagu saa uma dhigayo bukhaari wuxuu u dhigayaa ninka ciidanka wataa inuu yahay usaama laftiisa usaamat ibnu zayd meesha la wareera tahay alxuruqaat min juhayna dabeetana dagaal culus inuu dhacayoo ninbaa muslimiinta laynayey nin dagaalyahana ayaa kolba nin dila oo nin dhaawaca oo nin kan sameeya dabeetna saxaabiga lahaa usama iyo qataada ayaa isu ballansaday waa ninkaaynu ka qabanno markay weerar adag ku qaadeen ee seeftii ay la dulbaxeen ayuu buuhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah abu qataada wuu ka joojiyey usaama nin dhallinyaraa buu ahaaye wuxuu arkay wuxuu dareemay ninkan inuu ku dhuumanaya shahaado ka dhab ahayn maantao dhan buu dagaalamay ragga wuxuu shahaado waay markaan seefta la dulbaxay unbuu ashahaadanaya dabeetna waa u raaciyey kow buu kaga siiyey baa la gudbinaya nidaam baa jira waa in la warbixiya dagaal saasuu dhacay halkaasuu ka bilowday saasay ku dhammaatay saa dhacdooyinkana waa in loo sheegaa bit by bit loogu sheego nebiga waxaa loo sheegay in ninkaa noocaasi u ashahaatay deetna nina ka nina uu dilay nebigu isbedelay aqataltahu bacda an qaala laa ilaha ila allah nebigu su-aalun buu ku celiyaa ma isagoo laa ilaha illa yidhe ayaa dishay rasuul allah inamaa qaalaha tacawudan rasuul allah wuu ku dhuumanayey ka dhab may hayn aqataltw bacda an qaala laa ilaaha ila allah aqataltw bacda an qaala laa ilaha ila allah sideed odhan doontaa aakhiro markay laa ilaa timaaday kula ku qabsato usaama wuxuu yidhi waxaan jeclaystayba inaan maalintaa islaam noqdo oo aan haddaan maalintaa islaam ahaan laha dee wax lay qabsadaama may jiri lahayn markuu yidhi wuu ku dhuumanayna wuxuu yidhi afalaa shaqaqtahu can qalbi maad laabtiisa dilaacisid kay tacrifa dalik si aad u ogaato ma dalaacin kartaa maya haddaad dalaacsana ma arki kartaa waa maya maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil ma ogaan kartid wey kolba hadduu ashaate ka jooji hadday been tahay iyadaa soo bixi markay been noqoto ayaa la dili doonaa hadday run noqotona de islaam oo soo kordhay hadduu malaayiin laayo oo shahaadu an laa ilah shad maxamed rasullah yidhahdo waa laga joojinaya lakiin maxaynu eegaynaa qaabku uu dhaqmayo hadday islaamnimadu hagaagto waa saynu doonaynay hadday hagaagi weydo wixii uu lagu qaadi doonaa marka intay iska weydaarsan waa amiirka iyo meesha loo diray amiirka fabacuhu dirida uu diray alleysiya haali bna cabdilahi leysi buu nebigu diray haaliban ninka haalib laydha ilaa mayfacatin buu u diray oo min ardi najdin dhulka najdi laydhaa ah qatala wuu dilay qowman qom buu dilay qatala waa dilay alifku waa alifu ilaaq wasaaqa nacaman washaaan lahum wuxuu soo kaxaysay geel iyo ari walam yastairan man jaa walam yastairan isma dhiibin man jaa ciddii lasoo kaxaystay qaar bay soo kaxaysteenoo may istisaarka ogolaanin inay maxaabiis noqdaan deetna bartii baa lagu dilay qiila waxaa layidhi bihaa dhacdadan waxaa ku sugnaa usaamatu bnu zaydin qatala wuxuu dilay man nataqa bitawxiidi ciddii tawxiidka ku dhawaaqday qaala lahu nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi hallaa qalbahu shaqagta canhu hallaa shaqagta maad jeexdid qalbahu hallaa shaqagta maa dilaacisid qalbahu qalbigiisa canhu isaga maa dilaacisid hal tuxisu kidbahu bal inaad dareento beentiisa iyo in kale wa fi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan bacuhu usaama usaama in la diray lilxuraqaati meesha xuraqaad laydhaa min juhayna in loo diray saaqa waa soo kaxeeyey da xadiiska intiisa kale oo tamaam oo dhammaystiran inta kale way ka sameeyiin wasayajiiu waa iman doonaa dikru dilwaaqica waaqicadan sheegiddeedu waxay iman doontaa min bacdi dikrii markaan sheego libucuuin cashara toban bacsi markaan sheega gadaashood ayaan sheegi doonaa dhacdada lafteeda soo celin doonaa ilah waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfirka natubu